النسائي في مساء يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر caami alfi arbacmiya waxidi waarbaciin hijrat ila hijrat mustafa sala allahu alayhi waaalihi wasalam dimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu alayhi waaalihi wasalam badan bikitaabi larbaciin waintihyan bisunan wasaxiin yasara allahu litmaam walikmaal warasaqa ikhlaas fi lqowl camal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan oo majliskii labaatanaad ee majaalis dulmarka ishraxa kooban ee kitaabka sunan annasaa-i galabtana waa galab arbaco ah waafaqsanna shan iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol kow iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaan kusoo jirnay baabkii amaba kitaabkii labaad ayaan kusoo jirnay kitaabkii labaad oo kitaabulmiyah ayaan kusoo jirnay baabka sideedaad ayaan insha allahu tacala halkan kabilaa ka bilaabi doonaa waxyaabaha muhiimka ah inuu ardayga la socda kitaabka ogaada aadka muhiimka u ah axaadiista noo imaan doonta inteeda badan amaba kulligeedba horaan usoo marnay laakiin imaamka caleyh raxmatullah horeysaan u sheegnay waa nin aada iyo aada u badiyo ee inuu soo celeliyo axaadiista xadiid kasta uu soo celiyana xugun gooniya ayuu imaamka caleyh raxmatullah ayuu muxuu ahaa kala soo baxaa baabnuu u sameeyaa marka hadhihina axaadiistii hore unbaa la soo celiyey laakiin axaadiista fiqiga imaamku kala baxay ayaa marka qofka uu ka faa'iideysana weyaan axaadiista xadiid kasta ood imaamka soo celiyo faa amaba isnaadi oo xagga sanadka ku tacaluqda ku xiran amaba faa matniga iyo axkaamta ku xiran ayuu imaamku soo celinaya caleyh raxmat ullah baabu su-lhirati bisadda hambadeeda ayuu baabkan u baabiyay waa baabka sideedaade oo kitaabalmiyaha hoos imaaneyse xadiidka saddex boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasaai aleh raxmat ullah akhbarana qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani weeyaan wa hiqatu thabt can malik bn anas bn abd hijra can isxaaq ibni cabdillahi bn abi talxa alansaari almadani hiqatu xuja qaala xada qaala wuxuu yihi ninka la yidhaahdo isxaaq ibnu cabdillahi bn abi talxa wuxuu leeyahay can xumaydata binti cubayd ibni rifaacata xumeyda binti cubayd oo ina rifaaca ah waa maqbuula weeyaan maqbuul wuxuu yahayna shal casharka ahaa ayaan ku sharaxna on ku sheegna weyaan can kabshata binti kacb ibni malikin waxaa weeyaan lahaa suxba saxaabinimo ayaa usugnaatay weeyaan qaarna waxay ku sheegeen taabiciyad ana abaa qataadata abu qataada oo ansaarig ahaa dakhala uu usoo galay calayha iyada ay usoo galay uma markuu usoo galay kadib dakara wuxuu sheegay kalimatan erey ayuu sheegay hadal ayuu sheegay mana uma kadibna dakara wuxuu sheegay raawigii kalimatan kalima ayuu sheegay kalime ayuu sheegay macnaaha macneed uh, uu yahay fasakabat waxay u shubtay lahu abaa qataada waduu'an biyo uu kuweyse qaatay u shubtay fa jaa-at hiratun bisad ama yaanyuur ama makulaal waxaa tirahdaba ayaa timid fa sharibat minhu biyihii weysada ay u keentay ay wax ka cabtay waal afurun ay ku jiraen biyaha fa asqaa laha alinaa'a waalkii ayuu raariciyey xataa sharibat ilaa ay ka cabta weyaan ufoororiyey amaba dhinac ay u leexiyey ilaa marka muxuu ahaa ay ka cabta weyaan qaalat waxay tiri kabshatu kabsha fara-aanii wii arkay abaqataada qataada anduru ileyh anuu eegi oo la yara yaaban wuxuu sameeyey bisad biyo in la siiyo kadib lagu weyse qaato ayaa dhibsanaya weyaan amaba arrinta iyadaa eh, mxua igu cusbayd fa qaala wuxuu yidhi tacjabiina miyaad la yaabaysaa yabnata akhi walaalkay eh, gabadheediyey miyaad la yaabaysaa qultu waxaan ihi nacam ha inaad bisad biyo weyse aan kugu keenay aada u muxuu aha leexisid waalkii oy ka cabtay ayaan la yaabayaa qaala wuxuu yihi abu qataada ina rasuula rasulka sal l qaala wuxuu yihi inaha bisadi laysat ma ahnin binajasin najaasa ma ahnin inamaa in kale ma ahnin hiya iyada min atawaafiina kuwa idinku dawaafa oo labka ah oo waxaa weeyaan bisada ah calaykum korkiina ayay ka mid tahay iyo wadawaafaati iyo bisadaha labka dhidiga ah oo idinku dawaafo ayay kamid tahay weyaan wayaab waxyaabaha dawaafiinta oo idinku dul meereysto oon meel idinka aadin oona dhibaato ayna lahayn ay kamid tahay ayuu nabigeen yihi sala allahu alayh wali waslm marka hambada iyo su'riga waxyaabaha kasoo haro bisada inay dhibaato laheen ayaa xadiidka laga qaadanaa weyaan marka najaaso ma ahan bal waa daahir biyihi ay mxu bisad gashana waa daahirmuahir weyaan baabka sagaalaad baabu suri xaaidi haweeneyda xaydka qabta hambada kasoo hartay iyo wixii intay isticmaashay kadibna kasoo haray ayuu baabkan u baab yahay baabka sagaalaad baabu su-ri xaa haweeneyda xaydka qabto hambadeeda ayuu baabkan uu baab yahay weeyaan iyo wixii kasoo hara biyihii ay isticmaashay ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiis saddex boqol iyo kob iyo afartanaad can caishata waxaa lagu umi lmuminiin radia allahu tacala can ardaha wa ardaaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kuntu waxaan ahaa atacaraqu xadii saddex boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadii saxiixa qala imam nas aleh raxmat lla abarna cmr ibn cali alfalas weyan qala xadathna cabdiraxman ibn mahdi can sufyaan waxaa muxuu ka wariyey can miqdaam ibn shurex wuxuu ka wariyey camr sidoo kale sufyaan waa sidoo kale miqdaam ibn shurex waa sidoo kale shurex ibnu hani ah o ibnu hani radia allahu tacala anha ardaaha caaisha wuxuu ka wariyey qaalat waxay tiri umuna caaisha kuntu waxaan ahaa atacaraqu mid goosata alcarqa laf hilible ayaan goosan jiray fa yadacu wuxuu dhigi jiray nabigeena ama saari jiray rasullah rasulka al sal slam faahu afkiisa xaytu meeshii wadactu hu aniga afkayga aan saaray oon ka goostay ayuu nabigeena saari jiray sal slam wa ana xaaidun anoo xayd qaba wa kuntu waxaan ahaa ashrabu mid cabta min alinaai waal xaggii ayaan wax ka cabi jiray biyo ama cabitaan kale ama caano waxay noqdaanba fa nabigu wuxuu saari jiray alayhi sala slam faahu afkiisa xaytu goobtii iyo meeshii wadactu aan saaray wa ana xaydun anuu xayd qabo weeyaan umuna caaisha radia allahu tacala canhu wardaha xadiidkan wuu noo soo hormaray waxay marka caddaynaysaa in haweeneyda xaydka qabta wixii kasoo haray oo hambadeeda ah inay daahir nadiif xalaal dhibaato ayna lahayn ayay caddaynaysaa radia allahu tacala canha wa ardaha khilaafan lilyahuud yahuudda ayay marka arrinta ayada ku khilaafaysa radia allahu tacaala canha wa waayahay waxaan u gudbaynaa marka baabka baabkan ku xig oo ah baabka tobanaad baabu ruksati fi fadli lmar'ati haweeneyda wixii kasoo haray in la cabo inay muxuu ahay rusqo tahay oy waxba dhibaato lahayn amaba biyihii kasoo haray in lagu weysi qaato oo lagu qabaysta inay dhibaato lahayn haddii ay muxuu aha janaabo ugu qabaysato ayuu baabkan u baabya weeyaan intaba wax dhibaato ah aynan ku sugneen xadiidka saddex boqol iyo laba afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aley raxmatullah akhbarna harun cabdillaahi alxamaal bazaaz weeyaan waa ninka dharka gadaya xamaalka loo yaqaanay waana hiqa qalu xadathana macan ibnu ciisa alqazaaz weeyaan hiqatun thabt qala wuxu yhi xadathana malik ibn anas bn abdalhijra can naafic wuxuu ka wariyay mawla cabdillahi bn cumar waa hiqa can ibni cumar sayid cumar wiilkii u dhalay cabdillahi bin cumar ahaa oo taqaaneen saxaabiga jaliilka ah, muktirka ahaa ayaa uu ka wariyey qaala wuxuu yihi cabdullahi bn cumar kaana waxay ahaadeen rijaalu ragga iyo wanisaau dumarka yatawadauuna uuna kuwa ka weyse qaata fii zamaani rasul rasuulka zamankiisa jamiican ama kuwa weyse qaatay ahaan jireen fii zamaani rasuulka zamankiisa jamiican iyagoo wada jiro kaana arijaalu wاnnisaau yatawada fi zamaani rasulilah sal slm jamiican ragga iyo dumarka zamanka nabigeena sal allahu alay slam waxay ahaan jireen kuwo wada weyse qaato ayagoo isla jiro saas ayuu muxuu aha cabdillahi bin cumar soo warina radia allahu tacala an arda xadiidkana bukhari ayaa soo saaray weeyaan marka macnaheeda horean usoo marnay waxay tahay waxaa weeyaan in ay maxaarim yihiin oo dad muxuu ahaaye maxram isu ay yihiin waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah qabla nuzuul xijaab intuu xijaabka soo degan korna ahayd waa suuragal waxaa kaloo ayadna suuragal ah in ragga ay hormari jireen oy dumarkana kadibna ay gadaal dama ka weyse qaadan jireen amaba ay muxuu ahaa dumarka intay weyse qaataan kadibna ragga ay kaga dambeyn jireen intaba waa suuragal weeyaan marka biyihii kasoo haray marka ragga inay dumarku weyse qaataan dumarkiina biyihii eh, waxaa weeyaan eh, raggiina biyihii dumar ka soar ay kuweysi qaataan inay dhib lahayn ayuu imaamku baabkan usoo daliishaday caleyh raxmatullah halka ayuu kala soo baxay jamiican ayagoo wada jira weysaysan jireen shaki ma lahan biyaha iyagaa ah, qaar unbaa muxuu ahaa kuwa hore ay kuwa isticmaaleen qeyb ka mid a ah, kuwa kale waa isticmaalayaan halkaas ayuu imaamku kaga daliishana caleyh raxmatullah waayahay sidaa weeyaan hay baabu annahyi can fadli wuduui lmara baabu nahyi reebida iska reebay baabkan u baab yahay can fadli wuduu'i ilmar'ati haweeneyda weysadeeda biyihii kasoo haray in lagu weyse qaato oo waxa weeyaan liiska reeba ayuu baabkan u baabiyo weeyaan yacni waxaan soo marnay inay dhib lahayn qubayskaan soo marnay weysadiiaan soo marnay xadiidkaana u dambeeyay iyagoo wada jirnay muxuu ahay wahaakada kanna muxuu ahay imaamka wuxuu keeni rabaa xadiid sheega in haweeneyda biyihii ay ku weyse qaadatay oo kasoo haray ama ay ku qabaysatay oo kasoo haray inaan lagu weyse qaadan karin oon la isticmaali karin ayuu keeni doonaa sida insha allahu tacala ugu jamcian labada axaadiisna iyo axaadiista diidaysa iyo tan ogolaani ayaan insha allahu tacala gadaalka sheegi doonaa xadiis saddex boqol iyo saddex iyo fartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa aleyh raxmatullah akhbarna camr bn cali alfalas asayrafi weyan hiqatun tabt qala xaddatana abu dawuud sulayman ibni dawuud tayaalisi weeyaan hiqatun xaafid halita fi axaadiid axaadiid qaar ayuu ku khaldamay oo si khalad eh, u sheega weyan qala wuxuu yidhi ninka la yihahda abu dawuud oo sulayman ibni dawuud tayaalisi xadathana shucba waa imaamkii a taqaanin ayaa noo waramay can caasim ibn اaxwal caasim ibn sulayman albasri اlaxwal weyaan hiqa qaala wuxuu yihi casim samictu waxaan ka maqlay abaa xaajib abaa xaajib ninka la yihahdo qaala abu cabdiraxmaan anasa alimaam anasa wuxuu yihi wasmuhu ninka la yihahdaa abaa xaajib magaciisa sawaadata ibnu caasim sawaadata ama sawaadatu ibnu caasim weeyaan alcanazi waa hiqa ninkaana can alxakam ibnu camr xakam ibnu camr ibnu mujadac ayaa la yihahda algifaari waa saxaabi jaliil ah radi allahu taala an arda ana rasul rasulka al sal l slam nahaa wuxuu diiday an yatawada'a arajulu ninka ragga inuu ku weyse qaato bifadli wuduu'i lmar'ati haweeneyda biyihii ay ku weyse qaadato wixii kasoo haray inuu ku weyse qaato nabigeena ugu diiday sala allahu alayhi wa alihi wasalam nahyi ayuu nabigeena ku bixi calayhi salaatu wasalaam uu diiday xadiidkan marka waa ujeedan waa xadiid saxiixa axaadiistii horen waan ogeynay oo ka hadlaysay in biyihii weysadii iyo qubayskii ay dumarku isticmaaleen in muxuu ahaa eh, loo isticmaalay qubays kale nabigeena uu isticmalay sal l slam ama hala wada qabaysto amaba muxuu ahay biyi soo haray ha noqdeena ama biyi janaaba lagaga qabaystay oo nabiga cibaarad badan biyaha ma janaabaan biyaha wax ma najaasayaan waan sii aan soo marnay axaadiistaas iyo xadiidka marka sida lagu jamcina waxaa weeyaan laba arrimood weeyaan tan koobaad in la yidhahda nahyigan dambe oo diidmada ah litanziih taxriim maaha waa tanziih min baab ilkaraha iyo in lagu fasiro maa tasaaqata yacni haddii biyihi haweeneyd ay weysi qaadato biyihii ay ku weysi qaadatay oo ka fanfaniinay amaba kasoo shubmay xibnaheedii la qadara in meel ay ku shubmaan in biyaha iyaga ahaa oo la isticmaalay dib loo isticmaalo lagu weyse qaata ayaa loo jeedaan oo ley saas waa la dhihi karaa weyaan culimada qaar waxay naski ba sheegeen oo xadiistii hore ayaa xadiidka nasakdayn waa sheegeen lakin haddii marba tarjiix la heli karo amaba iyadoo jamci la heli karo tarjiix iyo naski toona lama aado sideedaba marka jamciga tanziih iyo wixii xibnaha kasoo go-ay labadaas ayaa lagu jamcin karaa weeyaan in la yidhaahdo culimada marka madaahib badan amaba aqwaal badan ayay muxua masaladan ka qabaan biyaha haweeneyda ay ku qabaysato amaba biyaha hambada ah oo janaabada lagaga qabaysta amaba qofka kasoo haro maxaa lagu samaynaya waa masalada iyada horaanan usoo marnay jamhuur ahlicilmi waxay qabaan biyaha iyaga inay aahir yihiin muahir yihiin fanfaniinkan gaaray waxaan waxba dhibaato ayna lahayn ay lahan weyn qaar waxay leeyihiin waa inay wada darsadaan hal mar hadday wada darsadaan dhib ma qaar waxay leeyihiin waa inay haweeneyda gooni la noqonin oo kaligeed ay gooni uqabaysanin qaar waxaa weya waxay leeyihiin kii raggii weysada biyihii ragga kasoo haray haweenku ma qabaysan karaan laakiin cagsiga saax maahan laakin jamhuur ahlicilmi waxay qabaan axaadiistii nusuustana inteeda badan ay ku caddahay in ay dhibaato lahayn oo biyahaas hambada oo soo haray lagu qabaysan karo weyaan ama ragka kasoo harayna ama dumara kasoo harayna weyaan janaaba ha looga qabaysto ama xayd ha looga qabaysto amaba maxaa qabays cadi ha lagu qabaysto ama weyse cadi ha lagu qabaysto weyaan ha lagu weyse qaato weyaan baabka toban iyo labaad oo kitaabu eh, almiyah hoos imaani alruksatu ruksa fi fadli aljunubi qofka janaabada qaba biyii kasoo haray in la isticmaali kara eh, ruksa la rukseeyo ayuu baabkan ubaabiy xadiidka saddex boqol iyo afar iyo afartanaad qal imam nasacali ramat llah abarna qutayb ibn sacid ibn jamil ibn arif albaqlali qal xadathana leyt ibn sacd imam ahli misr wey an shahaab azuhri waa imaamki an urwa curwa ibn zubayr hiqat faqih can caaishata um lmuminiin radia allahu taala ardaha anaha umuna caaisha kaanat waxay ahayd tagtasilu mid qabaysata ay ahayd maca rasulilah nabiga la qabaysata alayh slat slam fi linaa'i lwaaxid hal waa lay kula qabaysan jirtay de markaas xadiidka hore marka tanziih in lala aado ama biyihii xibnihii wixii kasoo daatay ama naski lala aado intaba waxaa weya way martaa markaa xadiidkan dambe bukhaari iyo muslim ayaa soo wada saaray ama isku waafaqay weyaan muttafaq wa xadiidka horna ibn maaja ayaa la gooni noqday alayhi raxmat ullah iyo iyo nasaa-i baabu lqadar baabu lqadri aladi yaktafi bihi اlinsaanu min almaai lilwudu'i walgusli baabu lqadri qadar ayuu baabkan u baab yahay aladi qeybtaasoo ama qadarkaasoo yaktafi uu ku maarmo ama uu ku kaaftooma bihi qadarkaas alinsaanu qofka ibni aadamka ah min almaai biyaha lilwudu'i weyse qaadasho iyo qabays yani qofka qabaysna miiqaa ugu filan weysana miiqaa ugu filan weeyaan waxaan horey usoo sheegnay qubayska iyo weysada inay dadka xaaladahooda iyo dadka dabeecadahooda iyo waktiyadooda ay ku kala xiran yihiin laakiin laba jeerba israaf iyo biyi in lagu xadgudbo lama ogola israafka waa muxaram weeyaan laakiin qofka inta qabays ugu filan isaga ayaa garan kara isagoo israaf iska ilaalina qofki inta weyse ugu filan isaga ayaa garan kara isagoo iska ilaalina israaf qof baa laga yaabaa biyo yar inay ku filnaadaan qofna u baahda biyo badan qof waxaa laga yaaba inuu qof guuran oo muxuu aha inuu yahay qofna caato iska yahay qof waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa shaqaalo soo shaqeeyey oo wasakh iyo waxyaaba badan ay soo gaareen oo muxuu ahaa uskag badan uu ku yeela inuu yahay ayaa dhici karta qofna oo hadda mar dhow eh, muxuaha soo qabaysta ama soo weysaysta wahaakada marka xaaladaha iyo waxay ku kala xiran tahay iyo qofka eh, shaksiga ay ku kala xiran tahay ashkaas hiy تkضع للأشhاaص والحاaلaaت xaaladaha iyo ashkhaasta iyo qofka ay ku xiranta arrinteeda weyaan badnaynta yaraynta laakiin laba jeerba israaf lama ogola weyaan qadarka ku filan marka waa israaf in laiska ilaaliya qofka inta ku filan u isticmaalo laakiin nabigeena sal slam inta ugu yarood isticmaali jiray ayaa halkan axaadiista aynoo sheegi doonaan insha allahu tacala xadiis saddex boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasaw alي raxmatullah akhbarna camr ibnu cali alfallaas weyaan hiqatun thabt can yaxya ibni sacid alqaطaan hiqatun imam xuja qala xadathana shucba ibn xajaaj qala wuxuu yihi xadathanii cabdullaahi cabdullah ibnu abd ibnu cabdillaah ibnu jabr ayaa ii waramay alansaari waa hiqatan weyn qala xadaa samictu waxaan ka maqlay anas ibn malik baan ka maqlay radia allahu taala arda yaqul isagoo le kaana wuxuu ahaaday rasuula rasulka ala sal l slam yatawada-u mid kuweysi qaata bimakuukin halmud waa markii saaci dagarsoonka lagu bixin jiray afar qaybood loo qeybiyo qeyb ka mid ah mud la yirahaa weeyaan wayaqtasilu nabigu wuxuu ku qabaysan jiray alayh sl slam bikhamsati makakiya shan mud ayuu ku qabaysan jiray yani hal saac iyo hal mud oo dheeri ayuu nabigan ku qabaysan jiray sala allahu alayh wali wasalam marka mar uu ka badani waa jirtaa mar uu ka badani nabigan waa jirtaa sala allahu alayh wali wasalam marka waxay ku xiran tahay saan horey u sheegnay ashkhaaska qofka shaksiga ah iyo xaaladda marka ayada qofka uu ku sugan yahay ayay ku xirantay weeyaan marar qaar biyo waytaaba jirtaba oo qofka intaa in isgargaarsiiye uu ku qasbanaana xadiis saddex boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah haaruun ibnu isxaaq ayaa ii waramay ama ii sheega weyaan abarna waxaa noo warramay dha haarun ibnu isxaaq alkufi alhamdani waa saduq qala wuxu xadana waxaa noo cabda ibnu sulayman weyaan alkilaaci alkilaabi cafwan hay alkufi weyaan wa hiqa can saciid ibn abi caruba saciid ibn abi caruba wa hiqatun xaafid lakin tadliiska ayuu aad ugu badan yahay ikhtilaad uu ku dhacay weyaan can qataadad wuxuu ka wariyay ibnu dacamata saduus albasri wa hiqatun thabt can safiya binti shayba alcabdariya weyaan laha ru'ya nabigeena arag sala allahu alay slam can aishata ay ka warisay radia allahu ta ardaha ana rasula rasulka sal slm kan rasulkan wuxuu ahaa yatawadau mid ku weyse qaata bimuddin mud ayuu nabigeena ku weyse qaatan jiray sala allahu alay wasalam wayaktasilu nabiga wuxuu ku qabaysan jiray binaxwi saacin hal saac oo kale ayuu nabigeena ku qabaysan jiray sala allahu alayh wali wasalam marka mudka waa saaci oo afar qaybood loo qeyba qeyb kamid a ah. marka nabigeena alay slam weysadiisana waxay ahayd mud qabayskiisana saac ama wax saac aada aan ugu fogeyn ayay ahayd weyaan waayahay xadiidka saddex boqol iyo todoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasa aleh ramat llah akbarna ibn isxaaq abu ibn isxaaq waa hiqatun thabtun maxamed isaakani weeyaan abu maxamed ayaa la yihahdaa maxamed ibn isxaaq isaakani ayaa la yihahda waa hiqatun thabt qalu xadathana alxasan ibn musa alashyab ayaa la yihahdaa xasan ibn musa eh, alashyab ayaa la yihahdaa abu cali albaghdadi weyan waa hiqa qalu xadathana shayban ibn cabdiraxmaan ataymi shaybaankaas waa ina cabdiraxmaan oo ree taymi ah hiqatun weeyaan can qataada ibnu dacamata saduusi albasri weeyaan hiqatun thabt can xasan ibn abilxasan albasri alimaam alcalam alxuja weeyaan can ummi hooyadii wuxuu ka wariyey hooyadii wuxuu ka wariyay xasan albasri can caaishata waxay ka warisay radia allahu tan ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu ahday rasul rasulka sala allahu alayhi wa alihi wasalam yatawada-u mid weyse qaat bilmuddi mud ayuu ku wada qaadan jire nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam mudka waa saac oo afar loo qaybiyey saan hore u sheegnay wayaktasilu bisaaci hal saacna wuu ku qabaysan jire nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam marka axaadiistaas dhowrka ah dhammaan waxay caddaynayaan in nabigeena sal l slam markii ay qabays u noqdo saacii wax kaaga dhow saacaas ama hal mud ha raacsanaado ama saaca laftriisa ku go-naado saacii wax kaaga dhow ayuu nabiga ku qabaysan jire sala allahu alay wasalam waa laba kiilo laba liter iyo bar ugu badnaan taqriiban laba liter iyo bar ugu badnaan weeyaan meelaha weeyaan laba liter iyo bar oo biya taqriban ayuu nabigeenu kuqabaysan jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxuuna ku weyse qaadan jiray hal mud hal mud ayuu ku weyse qaadan jiray nabigeena sala allahu alay slm lix boqol oo oo mililitr meelahaas weyaan wallahu aclam yahay kitaab lxayd kitaabkii midyahi intaas ayaa nagu soo baxnay kitaab gaaban ayuu iska ahaa in badan oo axaadiis kamid a hatii aan kusoo marnay kitaabu ahaara kitaabu alxaydi xaydka iyo kitaabkan kitaab kitaabka saddexaad weeyaan iyo alistixaadati dhiig furanka ayuu kitaabkan u kitaab yahay kitaabkan marka laba arrimood oo dhanna isaga eg dhanna xugun ahaan kala duwan ayuu muxuu aha ka hadli doonaa insha allahu tacala xaydka waa dhiigga caadada ah oo bishii hal mar inta badan sida qaalibka dumarka ku dhaca marka istixaadadana waxaa weeyaan waa cudur xaydka marka cudur ma keeno cudur ma keeno weliba waa min calaamaat albuluuq gabadha inay qaangaarto waxyaabaha calaamaadka lagu garta ayay ka mid tahay waxaa weeyaan marka ma keeno eh, xanuun laakiin eh, istixaadaha waa xanuun weeyaan xanuun ayaa keeno eh, xididka ku dhacay iyo raxiimka iyo meelaha marka waa kala duwan yihiin sidoo kale istixaadaha salaad looma dhaafay xaydka laakiin salaada waa loo waa loo dhaafaya xaydka marka magacyo badan ayaa lagu sheegay min asmaa'ihi waxaa ka mid a ah alxaydu xayd magacyada m caadada xayd ayaa la yihahdaa waa magac hadda caamka aadka loogu yaqaan sidoo kale atamthu ayaa la yihahda atamthu ya atamati hahy adamtha weeyaan alcaraakana waa la yihahdaa wa ana caarikun waa ti aan soo marnay wa ana caarikun hahay caraakna waa la yihahdaa waa xaydkii alikbaar ikbaarna waa la yihahdaa xaydka ikbaar sidoo kale waxaa la yihahdaa alicsaar marka magacyo badan oo alxaydu waldamthu walcaraaku walikbaaru walicsaru intaasoo magacba waa leeyahay weyaan iyo magacyo kaleo kasii intaa kasii badan xaydka marka iyo istixaadada ayuu kitaabkan u kitaab yahay baabu bad xaydi xaydka bilawga u bilowda ayuu baabkan u baab yahay iyo hal yusama miyaa lagu magacaaba xaydka la yusama alxayd xaydka miyaa lagu magacaaba mararka qaar nifaasan nifaas miyaa lagu magacaaba xaydka marka bilawga uu bilowday ya qofka uu ku bilowday haweeneyd uu ku bilowdo iyo xaydka laftirkiisa mararka qaar nifaas ma la dhihi karaa nifaas ma la dhihi karaa oo nifaaska inta badan waxaa loo isticmaalaa haweeneyd markay dhashay ayaa nifaas loo isticmaalaa ha saas weeyaan nacam waa loo isticmaalaa waaya xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandari isxaq ibn rahwey waya alimaam ah, waxaa weeyaan hiqatun thabt qaala anbana sufyan ibn cuyayna amiir lmuminiin fi xadiid can cabdiraxman sufyan ibn cuyayna maha cafwan waa sufyaan ah, ah, waa sufyan ibn cuyayna nacam sufyan ibn cuyayna waa alhilaali sufyan sufyan athawri inaan dhahaan u maleeyey marka isxaaq ibn ibraahim alxandari isxaq ibn rahwe weeyaan sufyaankan uu ka warinaan waa sufyaan ibnu cuyayna alhilaali athabt alxuja can cabdiraxmaan ibn qasim eh, ibn moxamed ibn abibakr sidiiq waa hiqatun thabt eh, radia allahu canhu can abihi aabihi wuxuu ka wariyey cabdiraxmaan abihi alqasim ibn moxamed weeyaan waa isagana hiqatun faqiih can caaishata wuxuu ka wariyey um lmuminiin radia allahu ta ardaha qalat waxay tir umn caaisha kharajna waan baxnay maa rasulillah rasulkan ayaan la baxnay sal slam laa nuraa aanan u malaynaynin ila alxaja inaan xaj uun xiranayno oon xaj gudanayni mooyane amaba xajka asaga mufrid ha noqdo ama xaj waxa wey tamatuc ha noqdo ama waxaa weeyaan xaj qiraan ha noqdo xaj unbaa marka niyad aan ku haynin weyaan wax kale nooma muuqanin falamaa goortii kuna aan ahaanay bisarifa mesh sarif la yihahdo magaalada maka afkeeda weeyaan xitu xayd baa igu dhacay waan xayda ay leeda umuna caaisha radiallahu tan ardaha fadakhala caleyhi rasul rasuulka ayaa iisoo galay sal slam wa ana abkii aan oyni faqala wuxu yihi maalaki maxaa ku daaray anafisti miyaad xayshay mujeda marka bedelkii axidi uu dhihi lahaa nabig wuxuu yihi anafisti miyaad nifaas miyaa kugu dhacay yani xaydka weyaan qultu waxaan ihi nacam ha qaala wuxuu yihi hada xaydka amrun waa arrin oo katabahu llah alweyne uu ku qadaray ama uu qadaray caza wajal calaa banaati aadama nabi aadam gabadhihiisao dhan ayaad ilaahay u qadaray ama ku qadaray arrinkaa weyaan faqdii ee guda maa yaqdi lxaaju qofka xaajiga wuxuu gudanaa guda gayra an laa tatuufii bilbeyti laakin beytka adoonan ku dhawaafin dawaafka beytka ha dhawaanin ayuu nabig yihi sala allahu alayh wasalam adoo xayd qaba ilaa daahirka noqoto marka in loo isticmaalo marka xaydka nifaas nabigu wuxuu yihi maalaki anafisti intaasuu imaamku soo daliishaday caleyh raxmat ullah baabka labaad dikru listixaadati istiaad dhiig furanka sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay wa iqbaalu dami iyo dhiigga muxuu ahaa soo imaadkiisa iyo wa idbaaruhu iyo dhiigga dhamaashadiisa go-itaankiisa iyo baabkan u baab weyaan istixaadada iyo dhiigga muxuu ahaa xaydka eh, imaadkiisa iyo go-itaankiisa ayuu baabkan u baab yahay istixaadada iyo xaydkaba wax badan oo kamid a ah axaadiistii aan soo marnay oo faatima binti qays iyo mxuaha zaynab binti abi xubeysh eh, kulli waa tii aan kusoo marnay oo si fiican ayaan ugu soo bogeynay qaybo kamid a ah weyaan xadidka saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala imam nasa aleh raxmatullah akhbarna cimraan ibn yaziid wuxuu noqonayaa marka in axaadiista lagu soo celceliyey annaga wuxuu noo noqonayaa muraajaca ardada muraajac u noqonaya iyo eh, kucishi ayuu noqonayaa xadidka waa xadid saxiix saddex saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad weeyaane akbarna imam nasai aleyh raxmat ullah qala wuxuu yihi alimaam nasaai akhbarna waxaa noo warramay cimran bn yaziid ayaa noo warramay saduqun weyna ah, hy atai adimishqi wathiqa qala wuxu xadathana ismaaciil ibn cabdillaahi aram alramli weeyaan alramli saduqun weeyaan eh, ismaaciil ibn cabdillahi waa ibn samaca qaala wuxuu yihi isxaaq eh, baabka labaad dikru istixaadati wa iqbaalu dami wa idbaaruhu istixaadada sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay iyo dhiiggii imaadkiisa iyo go-itaankiisa waa dhiigga xaydka dabcan xadiis saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa dhiiggan imaadkiisa iyo go-itaankiisa uu ka warramaa waa dhiigga xaydka weeyaan oo gadaal ka imaan doona insha allahu tacaala lianna markuu istixaadada ka warrama wuxuu leeyahay ha u abiyeelin laakiin dhiigga xaydka markuu imaadana salaada ka istaag markuu kaa tagana ugu dhamaadana salaada aad weyaan oo salaada la imo saasuu dhihi doona insha allahu taala xadis saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadis saxiixa qala imam nasai aleh raxmatullah akhbarna cimran ibn yaziid cimran ibn yaziid adimishqi atai wa hiqa saduqun cafwan qaala wuxuu yihi xadathana ismaaciil ibn cabdillaah alramli weeyaan saduq wahuwa ibn samaca weeyaan qaala wuxuu yihi xadathana awsaaciy cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci hiqatun faqihun jaliil weeyaan hahay qala wuxuu yihi xadathana yaxya ibn saciid alansaari hiqatun thabt qala akhbaranii hishaam ibn curwa وثقة فقيه عن عروة بن زبير التابعي الجليل ثقة فقيه أن فاطمة بنت قيس من بني أسد quraysh anaha iyada atat waxay u timid rasullah ba u timid sal ly slam fadakarat waxay u sheegatay ama ay sheegtay anaha iyada tusaxaadu in la dhiig furansiiyo fazacamat waxay sheegtay anahu nabigeena sal slm qaala lahaa inuu ku yidhi inamaa in kalamaana dalika kaas oo dhiig furankaas cirqun waa xidad faida aqbalat alxaydatu haddii ay soo qaabisho oo xiliga xaydka la gaaro fadaci salaa salaad isaga tag waidaa adbarat haddii ay xaydka jeesata oy dhamaatana oo xaydka mxua dhiigga xaydka u dhamaada faaqtasili qabayso oo dhiigga mx xayd ka qabayso waqsilii canki dama dhiiggan iska dhaq uma sallii tuka weyaan saasuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam marka istixaadada haweeneyda qabto waxay fiirinaysaa dhiiggan u imaadaa oo dhiigga xaydka ah iqbaalkiisa iyo idbaarkiisa yani imaadkiisa iyo go-itaankiisa inay utooghayso ka warhaysa weyaan xilliga dhiiggaas uu joogana salaad ma tukanaysa markuu dhiiggaas baxana salaadii ay tukanaysaa laakiin dhiigga xaydkan waa ka qabaysani dhiiggan istixaadana waa iska dhaqaysaa weyaan saas ayuu nabigeena amarku bixi sala allahu alayhi waali wasalam waa haweeneyda taqaano oo garan karto labada dhiig kala saari karto laakiin haweeneyda aanan kala saari karin horaan usoo marnayo ayaamihii dhiigga uu ahaan jiray shan hadduu ahaa afar hadduu ahaa saddex hadduu ahaa todoba hadduu ahaa intii ayay qiyaasi muxuu ahay qof xayd qaba xukunkiisa qaadanaysaa markii inta ayda ay dhamaysatana ayaamihii kaleo kasoo haray bisha caadi ayay utukanaysaa tukanaysaa dhiigan oo iska dhaqaysaa weyaan nabigan ayaa amarkaas bixi sala allahu alayh waali wasalam xadiis saddex boqol iyo kontonaad wa xadiis saxiixa qaal imam nasa aleh raxmatullah akhbarna hishaam ibn camaar hishaam ibn camaar ibnu e, nusayr wey asulami addimishqi waa saduuq ninkaas wuxuu ahaa muqri laakiin markuu weynaaday kaana yatalaqan talaqanku waxaa weya qofka in la yihah soo saas ma an ha iska ka dhahaya saas saas soo mayn ha talaqanku saas waa qofka hayraac hayraac weyan muxuu ah mutalaqinka mutalaqanka mutalaqinka qofka hayraaca weeyaan marka dambe hayraac iska noqday nacam nacam axsanta nacam waayahay ninkaas la yihahdo marka hishaam ibn camaar saas u dambeysay qala wuxu yhi xadathana sahl ibnu hashim ayaa noo warram ibnu bilaal qa ninka asaga waa laa ba'sa bihi qala wuxu yhi xadathani alawzaci cabdiraxmaan alawsaaci weyaan imaamkii imaam ahli shaam can zuhri wuxuu ka wariyay can curwata can caaishata intaba waa taqaanaan ana nabiya nabigeen sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi idaa aqbalat alxaydatu xaydka haddii ay soo qaabisho oo xaydka uu yimaado fadaci salaad salaad isaga tag waidaa adbarat haddii xaydku dubar jeediyana faqtasilii qabaysa weyaan xadii saddex boqol iyo kob iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai raxmat llah akhbarna qutayb ibnu saciid qala xadathana leyt ibn sacd can ibni shihaab can curwa can caaishata radi allahu ta ardaha qalat waxay tiri umna caaisha istaftat umu xabiiba uma xabiiba ayaa fatwa weydiisatay binti jaxsin rasul rasulka ay weydiisatay sal slam nabiga ayay su-aal diini a ah weydiisatay fatwada istiftaaga waa fatwo waa su-aal diini ah faqaalat waxay tiri ya rasul rasulka allow inii aniga ustaxaadu waa lii dhiig furansiya dhiig shuban ayaa igu dhaca faqala nabigan wuxu yh sal slam ina dalika kaasaytu cirqun waa xidid fakhtasilii qabayso uma salli iska tuka weyaan fa kaanat waxay takhtasilu mid qabaysato cinda kuli salaatin salaad arka u qabaysan jirtay laakiin markii dambe waa loo fududeeyo duhur iyo casarka inay hal mar u wada qabaysato oo xilliga ay isku soo dhawaadaan maqrib iyo cishana xilliga ay isku soo dhawaadaan ay mar u qabaysato salaad gooni u waa tii muxuu ahaa la faray weyaan laakiin qabayskaas guud ahaanba waa sunno ee waajib ma ahan sida horey usoo muxuu ahaa taxqiiqeeda uuna soo horumaray baabka saddexaad almaratu haweeney oo yakuunu lahaa ayaamun ayaama ay usugnaanaan malum macluumatun ee la yaqaana oo taxiiduhaa ay xaysho kula shahrin bila arka waa tii hadda aan ka sheekaynayna haweeneyda haddii ayaama ay taqaano macluumaad oo xeesha xaydka ku dhaca iyo dhiigga caadada uu ku dhaca haddii ay leedahay maxay samaynaysaa nabigaa noo sheega sal alla slam xadii saddex boqol iyo laba kontonaad qala imam sacdi raxmatullah akhbarana qutayb ibnu saciid waa imaamkii aad taqaaneen hiqatun thabt qaala xadathana ah, leyt ibn sacd imaamu ahli misra hiqatun thabt can yaziid ibn abi xabiib suwayd ayaa la yihahdaa abi xabiibkaas ah, suwayd ayaa la yihahdaa abu raja almisri wayaan hiqatun faqih can jacfar ibnu rabicata ibnu sharaxbiil ibnu xasana waa hiqa can ciraaq ibnu malik wuxuu ka wariyey alghifaari waa hiqatu faadil can curwata ibn zubayr wuxuu ka wariyey hiqatu faqih can caaishata radi llah tan ardaha qalat waxay tir caaisha ina uma xabiibata uma xabiiba sa'alat waxay weydiisay rasul rasulka al wax ka weydiisay can idami dhiigga ay wax ka weydiistay waa dhiigga dhiig furanka waa faqaalat caaishatu waxay tihi ra-aytu waxaan arkay gabadhaas mirkanahaa baafkeedii mal-aana isagoo dhiig buuxa yani baafkii ay ku qabaysanaysay dhiiggii muxuu ahaa jirkeedii muxuu ahaa ka da-ayey biyaha ay ku shubaysay ayaa baafkii biyihii kusoo noqday ay dhiig u ad ekaadeen weyaan dhiig u ad ekaadeen faqaala rasu faqaala wuxuu ku yiri laha iyada rasul rasulka wuxuu ku yiri sal slm unkuti nagow oo joog qadra maa kii qadarkii kaanad ahayd taxbisuki mid ku xabisto xaydatuka xaydkaada intaasoo kale joog weyaan uma iqtisili qabaysa yacni intii aada xaydka ku hayn jiray in la eg salaada ka joog soonka ka joog qof xayd qabta wax alle waxay iska ilaalin jirta iska ilaali kadibna marka ayaamahaas ay dhamaato nabiga wuxuu yiri sal sl qabaysa ayuu nabig yiri sal allah al slam la qabaysana dabcan cibaada ayaa lala imaanaya sidaa wey marka haweeneyda haddii ay taqaana oy mutaxayira midda wareersan mid ku wareerta ayna muxuu ahay ay ay ay haddii ayaamaha aynan aqoonin oy mutaxayiro tahay ayaamihii ay kala saari karin muxuu ahaa ay kala saari karin aan kala jeedaa xaydka iyo istixaadadii ayaamihii ay marka hore xaydi jirtay ayay marka ay qabsanaysaa intaas ayay waxaa weeyaan ay nagaanaysaa kadibna marka ayaamahaas ay dhamaato ayay waxaa weyaan la imaanaysaa qubayskaas weyaan kadibna ay dukani xadiis saddex boqol iyo saddex iy kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas aleh ramatullah qutayb ibnu saciid maratan ukhra mar kale walam yadkuru fiihi jacfar ibnu rabiica jacfar qutayb ibnu saciid ayaa mar labaad xadiidka wariyey markuu wariyey marka hore wuxuu maray moogta ninka la yihahdo jacfar ibnu rabiica ayuu maray oo wuxuu yihi xadathana ley leyth can yaziid ibn abi xabiib can jacfar ibn rabiica can ciraaq ayuu yiri laakiin markan labaad jacfar uu ka boodayo toos wuxuu u aaday ciraaq marka waxaa laga yaabaa ciraaqi inuu la kulmay marka hore uu ka wariyey jacfar ibn rabiica kadibna uu muxua waasitadii meesha ka saaray oo laftirkiisa la kulmay sanadka caaliga ah oo cadadka udhexeeya raawiga iyo nabigeena sal ll slam udhexeeya uu yar yahay waa matlab ahlu xadiidka aad u jeclaan jireen asanad alcaali aad bay u raadin jireen weyaan marka inuu ciraaq la kulmay ayaa dhici karto ninka la yihahdo yaziid oo saas marka uu helo weyaan qutayba xadathana leyth can yaziid ibn xabiib marka yaziidkia laga yaaba inuu mxuu ahaa ninka la kulma marka mxuu ahaa ciraaq wuxuu noqonayaa yaziid ayuu noqonaya qutayba ma weyaan sidaa weyaan inuu helo ayaa laga yaaba can caaishata wuxuu ka wariyey radi allahu ta ardaha qaalat waxay tiri caaisho waa xadid kor naftirkiisi waay xadiid saddex boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleh raxmat ullah waxaa noo waramay muxamed ibn cabdillahi ibn mubaarak almrmi weyaan abu jacfar oo reer baqdad waa iqat xaafid qaluu xadaanaa abu usama xamaad ibn usama iqat habt lakina akhirkiis waa ti isku darsamay qala wuxu xadaanaa cubaydullah ibnu cumar cubaydillah ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibn khaaab radi allahu ta arda ninkaas waa iqatu xaafid qala axbaranii waxaa iga waramay qala wuxu abaranii maxaa idin qoran sheekh maxaa qoran can naafic hay naaficaas waa mawla cabdillaahi eh, ibni cumar weyaan hiqatun thabt can salmaan ibni yasaar ama sulayman ibni yasaar waa hiqatun faqih ayuu iga waramay can ummi salamata ummi salama ayuu ka waramay qaalat waxay tiri ummu salama saaltu sa'alat imra'atun haweeney ayaa waxay weydiisay annabiy nabiga weydiisay sal l slam qaalat waxay tihi innii aniga ustaxaadu waa lidhiig shubansiiya falaa adhuru daahir ma noqdo afa adacu salaa ee salaadim iskaga taga hadii marba dhiig furan iska jiro oonan salaadii mxuu muxuu ahaa unan aanan daahir noqonaynin salaadim iska daaya qaala nabigan wuxu yhi sal slm laa maya walaakin warka lagu laabaya dacii ka tag qadara tilka alayaam ayaamahaas iyada ah qadarkeeda isaga tag iwa layaaliya habeenadii allatii taasoo kunta aada ahayd taxiidayna mid xaysho fiiha gudaheeda uma intaa kadib iqhtasarii qabaysa wastadfirii meesha dhiig uu kasoo baxaana waxaa weyaan cod oo mara iyo xafaadad iyo dheebar iyo wax lamid geli wayaan wasalli markaa duka ayuu nabig sala allahu alayh waali wasalam marka weynaydii intii ay xaydka uhan jiri in la eg ayaa lagalaga rabaa inay la imaado eh, ka joogitaan ay ka joogta eh, inay dukata inay mxuu ahay wixii qofka xaydka qaba aan loo ogoleen inay la imaado ay ka tegeysaa kadibna ayaama markay dhamaadaan waxay iska soo qaadaysaa ama ay niyeysanaysaa inuu xayd uusan haynin way qubaysanaysaa kadibna habka istixaadada udhaqmaysa ay u dhaqmaysaa weyaan xadii saddex boqol iyo eh, haweeney mustaxaadada asay u dhaqmaysa weyaan xadii saddex boqol konton iyo shanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasac aleh raxmatullah akhbarna qutayba can malik can naafic can sulayman yasaar can ummi salama inta baa soo marnay umu salama ummi lmuminiin waa xaaska nabigana sal slam ana imra'atan haweeney kaanat waxay ahayd tuhraaqu dama dhiig ayaa laga shubi jiray dhiig furan ayaa ku muxuu ahaa laga shubsiin jiray calaa cahdi rasul rasulka zamanki sal slm istaftat waxay fatwo weydiisatay oy su-aal diina weydiistay laha iyada istaftat waxaa su-aal diini u weydiistay laha iyada umu salamata umu salama rasuul allahi rasuulka al su-aal diini u weydiisay yani iyadii ayaa loo weydiiyey su-aal diina nabiga loo weydiy sal slm istaftat laha umu salamata rasuul allahi sala alla alay slam fa qaala wuxuu yihi sal slm litandur ha eegto cadad alayaali habeenaha tiradooda iyo walayaami maalmaha allatii intaasoo alatii taasoo kaanat ay ahayd taxiidu mid xayd uu ku dhaca min ashahri bishi qabla an yusiiba intuusan ku dhacin aladii arinkii asaabaha ku dhacay faltatruki salaata salaada isaga tagto qadra dalika intaas qadarkeeda min ashahri bisha isaga tagto faidaa khallafat haddii ay gadaal mariso oo intaas kasoo baxda dalik arrinkaas faltakhtasilha qabaysato weyaan uma intaa kadibna litastafir ha meesha ayada ah mara i waxa ku dada weyaan ama reebto bihawbi maro weeyaan litastadfir ha ku reebta oo meesha iyada ha ku cubta bithawbi maro weeyaan uma intaa kadibna litusaliha tukata saasuu nabigeen yihi sala allahu calayhi waali wasalam marka haweeneyda dhiigga qabto istixaadaha haddii ay xaydka ay aamihiisa kala garan karto dhiig kala saari karta dhiba ma inta xaydkana gooni xaydnima ula laqmi inta istixaadana istixaadana ula laqmaysa haddii laakiin ay kala saari karin ay wixii iskaga dhex darsamaan ayaamihii xaydka aada hayn jiray in la eg qadarkeeda ayay waxaa weyaan xayd qof xayd qaba iska dhigi kadibna ayaamihii kale istiaada sa udhaqmaysa naag istiaada qabta sa udhaqmaysay ama haweeney istiaada qabta sa udhaqmaysa udhaqmaysaa weyaan xadiis saddex boqol iyo konton i shanaad waa xadiis saxiixa ah. qaala imam nasa aleh raxmat akhbarna qutayba can malik can naafic can sulayman bn isaaq can umi salamata waan soo marnay xadiidkaas baabu dikri alaqra quriga sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baabi baabka afraad baabka afraad weeyaan quriga xaydna waa lagu magacaabaa waa sida imaam nasaa u qaba alayh raxmat ullah xayd bas u qaba imaam nasaai i yani quriga in xayd la yihaahdo ayuu qaba oo ismun lialxaydi laakiin sida raajixa ah oo horeyna aan usoo marnay quriga xaydna waa loo isticmaalaa duhrin waa loo isticmaalaa waa masale khilaafiya ah laakiin labadaba loo isticmaalaa lamana garan kara in qurigan xayd loola jooga loola jooda amaba duhuur loola jooda ilaa bilqariina qariina iyo w mxua loo daliishaday inuu mxuaha maqsuudka u yahay xayd u yahay haddii la helo xayd ayaa la dhihi haddii maqsuudka iyo ujeedka u yahay eh, eh, duhri in loola jeedona waa la dhihi laakiin in iyada oo qur iyo mujarad intay timaado kadibna xayd a iskaga xukunta ama iskaga xukunta mxuu ahay duhri iskaga xukunta arrinta iyada waxaa weeyaan taxakum inay noqota ayaa dhici karta wallahu aclam lakiin alimaam insa aleh raxmatullah adilo badan ayuu haystaa oo qur'iga inuu xayd yahay waana tan had uu daliishaday laakiin sida raajixa lafdigaas waxaa weeyaan xayd waa loo isticmaalaa duhrin waa loo isticmaalaa walcilmu cind allahi tabaraka watacala qariina iyo un arin mxuu ah loo daliishado in loola jeedo xayd ama duhr loola jeedo haddii la helana meesha ayaa la raacinaya lidalika axaadiistan imaamku keeni doona kulligeed qariina ay leeyihiin qariina ay leeyihiin weyaan lagu garto xadii saddex boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadii saxiixa saxiix isnaad weyaan sanadkiisa ayaa saxiixa qala imam ibn sacdi raxmat llah akhbarna rabic sulayman ibnu daawud ibn ibrahim aljizi weyaan almuraadi almisri waa hiqa qala xadathana isxaaq wahuwa ibnu bakr ibnu mudar isxaaq ibnu bakr ibnu mudar weyaan isxaaqaas waxaa weeyaan waa hiqa faqiih qaala xadathanii abi hiqatun habtun weyaan can yaziid ibni cabdillaahi yaziid ibni cabdillahi waa hiqa mukthir wa huwa ibnu usamat ibnu lhaat can abi bakrin abi bakr ibnu muxamed ibni camr ibn xasm weyan hiqatun caabid can camrata binti cabdiraxmaan hiqatun eh, taabiciyad weeyaan can caaishata waxay ka warisay radi allahu ta ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha ina uma xabiibata uma xabiiba binta jaxshin alatii taasoo kaanat taxta cabdiraxmaan ibn cawf cabdiraxmaan ibn cawf ahayd wa anahaa iyada istuxiidat in la dhiig furansiiyey wa anaha iyada istuxiidat in la dhiig furansiiyey waa la dhiig furansiiya marka wa anaha iyada istuxiidat waa la dhiig furansiiyey dhiig shuban ayaa ku dhacay laa tathuru ma daahir noqoto fa waxaa loo sheegay shanuhu arrinkeedii iyo xaaladeedii lirasuli baa loo shegay sal l slam qaala rasulkana wuxu yiri alay sl slam laysat ma ahanin ta dhiig furanka bilxaydat xayd ma ahanin walakinaha iyada rakdatun waa haraanti oo min araxim raximka xaggi ka ahaatay ama haraanti raximka lagu dhuftay ama raximka wuxuu soo haraanti ha noqotay labadaba litandur ha fiiriso qadra qarihaa qurihan waa la dhihi karaa qarihaa i qurihaa labadaba litandur ha eegta qadra qurihaa ama qarihaa qurigeeda qadarkiisa ha eegta waa xaydki alatii taasoo kaanad taxiidu lahaa mid uxaysh qariinada marka taxiidu lahaadaasa cadaynaysa in xayd halkan loo joodo faltatruki salaad salaada isaga tagto uma intaa kadibna tandur ha eegto maa bacda dalika intaa wixii ka dambeeya faltaktasil ha qabaysato cinda kulli salaat salaad arkaagteed ha qabaysato weyaan saas ayuu nabig sal slm mar horena usoo marnayo qabayskaas in saddex jeer marka dambe lagu soo gaabiyey guud ahaan qabayskana uba yahay oo istixaadada loo qabaysto manduub iyo mustaxab inuu yahay uusan waajib ahayn waa ti aan hore usoo marnay weyaan xadiid saddex boqol iyo todoba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasacali raxmatullah akhbarna muusa ayaa idiin qoran sheekh maxaa ku qornay abu musa weyaan abarna abu musa abuu geliye qala wuxuu yihi abarna abu musa abu muuse ayaa waxa wey noo waramay abu muusana waa maxamed ibn muthan alcanzi waa ninka imamka taqaaneen wuxuu ka mid yahay mashaa'ikhda asxaab alkutub asita bukhaari muslim abu dawud tirmidi nisaa-i maaja intaba shiiku u yahay abu muusan hay maxamed ibn muthana alcanzi abu muusa weyan qala wuxu hadathana sufyaan sufyaan ibn cuyayna weyan alhilaali hiqatu thabt عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن ابنة jaxsh gabadha ninka jaxshi lyara u dhalay waa umu xabiiba haddaan soo marnaya kaanat waxay tustaxaadu mid la dhiig furansiiyey sabc siniin todoba sana fasalat الnabiya nabiga ay weydiy sal slm faqala nabigan wuxuu yihi sl slm laysat ma ahanin ta ayada bilxaydad xayd ma ahanin inama in kalaman huwa isaga cirqun waa xidid weeyaan faamaraha wuxuu faray nabigeen alay sl slm an tatruka salaata salaada inay isaga tagta qadra aqraa'iha qurigeeda qadarkiisa inta xaydka qadra aqraa'iha qurigeeda qadarkiisa iwa xaydata xaydkeeda marka quriga in xayd loola jooga loola jooda waa cadda marka weyaan ile haddii duhri u ahaan lahaa salaad lagama tageen wataktasil wataktasil wataktasil ha qabaysato amaraha wuxuu faray an tatruka inay isaga tagto nabigeena fa amara wuxuu faray nabigeena an tatruka inay isaga tagto asalaat salaada qadra aqraa'iha qurigeeda iyo xaydkeeda qadarkeeda waydatahy xaydkeeda wa takhtasila ay qabaysata owa tsali ay tukatay yuu nabiga sal l slm faray fa waxaa takhtasilu mid uqabaysata cinda kuli salaati salaad alka uqabaysan jirtay xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasaai raxmat llah akhbarana ciisa ibnu xamaad ciisa ibnu xamaad tujiibi weyaan zuqba ayaa loo yaqaanaa hiqatun weyaan hiqatun weyaan ciisa ibnu xamaad ibnu muslim weyaan aabihiina asna xamaad ibnu muslim ayaa la yihahdaa oo asna naanayskaas unbuu leeyahay oo zuqba ayaa asna la yihahdaa qaala wuxuu yihi ciisa ibni xamaad oo hiqada ah anba'na waxaa noo warramay alleyth ibnu sacd almisri can yaziid ibni abi xabiib waa hiqatun faqiih laakinahu yursil suwayd ayaa la yihahda ibn abi xabiibkaas ah, abi xabiibka waxaa la yihahdaa eh, suwayd can bukayr ibn cabdillaahi ibn alashaj waa hiqatun waa ree masr can mundir ibn lmugiira waa maqbuul can curwata ibn zubayr faqihun thabt ana faatimata bint abi xubaysh xadaat waxay u warantay anaha iyada atat ina timid rasul rasulka sal sl timid fashakat ilahay u sheegatay addama dhiig furanka ay ka sheegatay faqaala laha rasul rasulka wuxuu yiri sal slm inamaa in kalamaana dalika arrinkaas cirqun waa fanduri eeg ida ataaki hadduu ku yimaado quruki xaydkaadi falaa tusalii ha tukanin waidaa mara quruki xaydkaada haduu tagana fatatahari ahaaro qaada uma salii tuka weyaan maa bayna alquri xaydka ila alquri xaydka la dhexdo inta udhexaysa weyaan intaasu axaadiida iyo weliba xadiid kale noo imaan doona alimaam anasa-i aleh llahi wuxuu soo daliishanayaa in quriga la yihahdo xayd usan mxuu uhor ahayn intaas yani xadiidkaas saddex boqol iyo lix iyo konton iyo xadiid saddex boqol iyo todoba iyo konton iyo xadiid saddex boqol iyo sideed iyo konton iyo xadiidka noo imaan doono saddex boqol iyo sagaal iyo konton inta wuxuu daliishanayaa dhammaantood uusoo aroorinaya quriga in xayr u yahay uusan duhri ahayn caleyhi raxmat adilo badan ayuu keenay weyaan laakiin horena sheegnayo waxaa wey qurciga qariinada ayaa lagu garnaa intaanba haddaan soo marnay kulli qariino iyo arrin lagu fahma in quriga xayd loola jooga ayaa xadiidka dhexdiisa laga fahmaya qeyb kale duhrigana mxuu ahaa waa sidaas oo kale weyaano asna qariino in loo helo waa marka duhriga loo isticmaala quriga weyaan qaala abu cabdiraxmaan anasai abu cabdiraxman anasai xadii saddex boqol iyo sideed iyo kontonka marka gabagabadiisa qaala abu cabdiraxman anasai wuxuu yihi qad rawaa hada xadiid xadiikan waxaa wariyey hishaam bin curwa ayaa wariyey can curwata ayuu ka wariyey walam yadkur ma sheegin fiihi dhexdiisa maa dakara almundir almundir intuu sheegay ibnmuiira intuu sheegay muusan sheegin almundir ibnmuiira habkaad wax u sheegay oo sa u sheegay hadda mundir ibnmuiira waxaa weeyaan ruwaadda uu tiriyey waad ujeedaan mundir ibnmuiira wuxuu ti can curwa ana faatima curwa inuu toos faatima ugu wariyey ayuu sheegaya laakiin wuxuu kuleeyahay rag kale rag kala oo waxaa weeyaan eh, ayaa xadiidkan wariyey ya oo hishaam ibnu curwa uu ka mid yahay ayaa wariyey hishaamna marka eh, ma sheegin eh, toos inuu faatima curwo inuu faatima ka wari muusan sheegin weyaan marka curwo wuxuu yihi qaala curwatu can faatima saasuu ninka la yihah yihi almundir lakin hishaam ibn curwa wuxuu leeyahay can curwa can caaisha ana faatima caaisha ayuu meesha soo geli weeyaan sidaa darteed marka imaam nasaa wuxuu ula jeedaa xadiidka saas daciif ku noqonayaa saasuu ula jeeda weyaan arrinta iyada lakin laazim maaha waxaa laga yaabaa curwa markii hore inuu umuna caaisha ka wariyey oo faatima binti qays eh, ayadna waxaa weeyaan eh, ka warantay ayaa laga yaaba eh, ayaa laga yaaba marna waxaa dhici karta curwo laftirkiisa inuu intuu daf dhahay faatima binta qays uu arrin kasoo hubsaday oo muxuua kasii taakuday ayadna waa suuragal marka xadidka wa loo daciifiye meesha kama muuqdaan weyan walcilmu cind allahi tabaraka wa tacala xadiis saddex boqol iyo sagaali kontonaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai alah amatullah abarna isxaq ibn ibrahim alxandari qala xadathana cabda wa wakiic wa abu mucaawiya cabda iyo wakiic iyo abu mucaawiya intaba waa rag tiqa oo taqaanaan maxamed khazim adariir wakiic waa mxuu aruaasi waxa weeye alkufi cabda ibn sulayman intaba waa rag muxuu ahaa hiqatun iyo aima weyaan udhexeeya aima iyo hiqa meesha ugu booska ugu yar waa hiqa qaalu waxay yihahdeen xadatana waxaa noo warramay saddexdoode hishaam ibnu curwa ayaa noo warramay can abihi abihi wuxuu nooga warramay cumar zubayr can caaishata radi allahu tan anha qalat waxay tiri caisha jaaat faatima bint abi xubaysh ay u timid ilaa rasuli ay u timid sal slam fa waxay tiri ini aniga imra'atun haweeney ayaana usaxaado waa liiga furansiiya falaa tahuru ma noqda afa salaa salaada misaga taga qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl slam laa maya inama in kalama dalikaas cirqun waxidad walaysa bidxaydad xayd ma ahanin faida aqbadat alxaydatu xaydkaad u soo qaabila fadaci salaa waida adbarat hadii ay mxuu ahay dabar joodayso oy dhamaatana faqsili canka dama dhiig iskada qosali tuka weeyaan baabka u dambeeya cashirka waa baabka shanaade jamcu almustaxaadati haweeneyda dhiig furanka uu ku dhacay inay jamciso oy isku darto bayna salaatayn labada salaadood ayuu baabkan u baab yahay iyo waqusluhaa qabayskeeda idaa jamacat goorta salaada ay jamcinayso inay hal mar u wada qabaysato ayuu baabkan u baabya weyaan jamciga jamciga suuriga inuu yahay laga yaabaa oo salaada duhur bixitaankeedii iyo casr gelitaankiisi waxa weyaan ay tahay sidoo kalena waxa weya salaada maqrib cishana saas oo kale waa suuragal wlcilmu cind allah caza wajal inuu jamciga caadiga ahayn waa laga yaabaa xadii saddex boqol iyo lixdanaad wa xadii saxiixa qala imam nasawi aley ramat akhbarna moxamed bin bashaar bundar weyaan hiqatun thabtun xaafid qaala xadathana moxamed ibnu jacfar waa gundar ninkaas waa hiqa waa taqaanaan mararka qaarna hafla inuu ku dhac waa laga yaabaa laakin waa nin hiqa ah waa xadiis badan nabigeena ka wariy sal allahu alay slam can ariiqihi laga wariyey aimadana a taqaanaan muxuu ahay mashaayikh eh, alkutub asitana maxamed bashaar iyo raggaasna ay ka wariyaan qala wuxuu yihi xadathana shucba waa imaamka a taqaana cabdiraxmaan ibn lqasim waa hiqatun eh, faqih can abi abihi alqasim ibn maxamed weyhan hiqatun faqih can caaishata um lmuminiin radi allahu tan ardaha ana imra'atan haweenayay mustaxadatan la dhiig furanseeyey calaa cahdi nabi nabiga zoonkiis sal slam qiila laha waxaa loo yihi iyada waxaa lagu yihi inahu isaga cirqun waa xidid caanidun waxaa weyaan garmaqaato ah oonan joogsanaynin weyaan madax adayg madax adag weyaan wa umirat waxaa la faray gabadhaas iyada ah an tuahira aduhra salaad duhr inay dib u dhigta wa tucajil casr casrkan ay soo hormariso oo waqtigiisi muxuu ahaa meesh bilowgiisi iyo kan gabagabadiisa ay isugu keenta oo takhtasil ay u qabaysta lahuma ayaga guslan waaxidan hal qabays wa tuakhir almaqrib salaad maqrib dib ay udhigta wa tucajil cishaa ashahana ay soo dadajiso wa takhtasil ay u qabaysato lahuma labadoodii ay u qabaysato guslan waaxidan hal qabays ay uqabaysato ayaa la faray weyaan wataktasila ay uqabaysata lisalaati subxi salaad subax quslan waaxidan hal qabays horen waxaan usheegnay in qabayskan u yahay sunno weyaan laakiin muhimadda ay tahay inay dhiiga dhaqdo dhiiga meeshuu kasoo baxayna ay sharto oy daboosho intaas unbaa laazim ah weyaan kadibna ay weyse qaadato salaadii wixii marada dhiiga u gaaray wixina ay iska nadiifiso iyo najaasadii dhiiga xadiis saddex boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiidka baabka u dambeeya insha allah cashirkan u dambeya bidn biidn illah caza wajal waa xadiis saxiixa qala imam sacdi amat l abarna sweyd ibn nصr almarwzi wahiq qala xadaثna cbdulahi ibn mubaarak waa imaamkii a taqanin can sufyan ibn cuyeyna sufyan sufyan thawri weyaan sufyan ibn saciid ibn masruq athawri weyaan wa hiqat imam amir اlmuminin fi xadiis can cabdiraxman ibn qasim wa hiqat faqih can اlqasim ibn mxamed wa hiqat faqih can zaynab bintu can zaynab binti jaxsh saxaabiyadaasa qaalat waxay tihi qultu waxaan ili nabi nabi waxaan ku ihi salى اllahu alayhi waalihi waslm inahaa iyada mustaxaadatun waa la dhiig furansiyey iyada waa la dhiig furansiyey yani nawca maa inay qof kale ka hadli camal iska dhigtay weyaan yani waa xayd mustaxaada gu dhacday weyaan fa qaala wuxuu yidhi nabigeena alay sala slam tajlisu waxay fariisanaysaa ayaama aqraa'ihaa xilliga xaydkeeda ayay fariisanaysaa xilliga xaydkeeda ayay fariisanaysaa oo xaydka xilligii ad ku dhacayay ay fariisani oo salaadii iyo soonkii iyo qofka xaydka qaba wuxuu ka fariisanayay ay ka fariisani uma taqtasilu way qabaysanaysaa wa tuahiru aduhra salaad duhr dib bay udhigaysaa wa casra salaada casrna way soo hormarinaysaa wa taqtasilu way qabaysanaysaa labadoodii ay u qabaysan hal qabays wa way tukanaysaa weyaan wa way dib udhigaysaa dibay udhigaysaa almaqriba salaada maqrib wa tucajil cishaa salaada cishana way soo boobsiinay soo dejinaysaa wa taqtasilu way qabaysanaysaa wa tusalliihimaa jamiican labadooda way tukanaysaa weyaan wa taqtasilu lfajri salaada fajrna way u qabaysanaysaa saas ayuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam gabadha zaynab binti jaxshia ayaad waxa weeyaan amar ku siiyey saas yeel ayuu ku yiri ayaami xaydka kugu dhacayay salaada isoonka iyo waxa alle qofka xaydka qaba wuxuu ka fariisanaya ka fariiso markii ay muxuu ahay ayaami xaydka ay kaa dhamaato waxaad samaynaysaa salaada duhur ayaa dib u dhigi salaada casarna hora usoo dhigaysaa kadibna waad u wada qabaysana hal qabays waad tukanaysaa weyaan markaa salaada eh, maqribna dib baad u dhigi salaada cishoo soo dadejinaysaa dhexda isugu keenaysaa kadibna hal qabays baad u qabaysani waadna tukanaysaa waxaad marka ku khatimi nabigeena sal slam salaada fajrna qabays gooniya in loo qabaysana arrinta iyadoo culimada waxaa weeyaan listixbaab oo ay leeyihiin intaas ayaan kusoo koobeynaya kusoo koobeynaya insha allahu tacaala hada wallahu aclam wa sala allahu waslm cala cabdi rasuuli mustafaa